بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين jawaabkii waanu ku jirnaa weli baabu cadaabi almusawiriina dadka musawiriinta ee wax masawira cadaabka ay leeyihiin baabkiisii waaye iyo wa naqdi suwari in la jeexjeexo la googooyo musawir haddii la arko can cabdullaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala samictu alnabiy nebigaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquul asagoo dhahaya ina ashadda annaasi dadka waxaa ugu daran cadaaban xagga cadaabka cinda allaahi alla agtiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo almusawiruuna musawiriintaa ugu cadaab adag can caa'ishata radia allahu canha ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama lam yakun ma uusan ahayn yatruku mid uga taga fii beytihi gurigiisa shay-an shay oo fiihi tasaaliib tasaaliib markaa leh tasaaliib leh ma uusan ka tegi jirin waa tasaawiire ilaa naqadahu waa burin jiray oo waa jijibin jiray ama waa googoon jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam ugama tegi karin gurigiisa musawire can <clears throat> nabr bin anas bin malik qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa jaalisan mid fadhiya cinda ibni cabbaas wahum yas'aluunahu ayaguna su'aal bay weydiinayeen walaa yadkuru اlnabiyu sala اllahu calayhi wasalam xataa eh, su'ila walaa yadkur ma uusan sheegaynin annabiya nebiga sala اllahu calayhi wasalam deliil oo sunno ah ma uusan soo qaadanaynin xataa su'ila ilaa la weydiiyey masawirkii xataa su'ila ilaa la weydiiyey oo nin wax masawira sawirkii uu markaa weydiiyey fa qaala markaasuu ibnu cabaas yidhi samictu muxamadan baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquul odhanaya man sawara suuratan qofkii masawir ku musawiro fi dunyaa kullifa waxaa lagu kalifaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo an yanfukha fiiha aruuxa inuu ruux ku soo afuufo inuu naf soo geliyo walaysa binaafiqin mid ku afuufi karana ma aha baabu man axaqu bixusni suxba yaa ku xaqnimo badan suxbadiisa in la wanaajiyo can abi hurayra radi allahu canhu qaala jaءa rajul nin baa yimid ilaa rasuuli illaahi buu u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow man axaqu man axaqu yaa ku xaqnimo badan bixusni saxaabatii saxaabadayda iyo asxaabtayda wanaajinteeda waa suxbatii buu ula jeedaaye qaala wuxuu yidhi ummuka hooyada qaala ninkii wuxuu dhahay umma man yaa ku xig qaala rasuulku wuxuu yidhi ummuka hooyada qaala ninkii wuxuu yidhi umma man qaala rasuulku wuxuu yidhi ummuka hooyada qaala uma man qaala uma abuuka aabbahaa baa ku xiga mar afaraadkaa aabba galay baabu aljihaad jihaadka in la aado biidni alwaalidayn labada waalid fasaxoodana lagu aado can cabdullaahi bni camr radia allahu canhumaa qaala wuxuu yidhi qaala rajul nin baa lilnebiy nebiga wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam ujaahidu ma dagaalamaa rasuulkii allow qaala laka aabawaan hooye aabba ma leedahay qaala nacam faqaala calayhi asalaatu wasalaam fafiihimaa fajaahid ayaga ku jihaad buu yidhi nebiga baabu laa yasubu rajulu waalidayhi qofka yuusan caynin labadiisa waalid wa canhu aydan qaala qaala rasuulu ullahi sala allahu calayh wasalam ina min akbari alkabaa'iri dembiyaalka kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah an yalcana arajulu ninku inuu lacanado waalidayhi labadiisa waalid qiila waxaa loo yidhi yaa rasuul allah wakayfa yalcanu rajul rajul suu u lacananayaa waalidayhi labadiisa waalid qaala rasuulku wuxuu dhaha yasubbu wuxuu caynayaa arajul ninka aba rajul nin kale aabbihi fayusubbu markaasaa la caynayaa abaahu wayasubbu ummahu hooyadiisaa markaa la cayna markaad qof kale hooyadii aabbii cayso oo laguu soo jawaabo hooyadaay aabbahaa aabbaha la caayo caydayaa u keenay caay waalidkiis adaa iska caay waalidka haddaad iska dhaafi lahayd ma lacayn lahaa waa maya marka saasuu u lacanadaa ama uu u caynayaa waaye baabu sillati almar'ati ummaha naagtu inay hooyadeed xidhiidhiso baabkeedii waaye can asmaa binti abi bakarin radia allaahu canhumaa qaalad waxay tidhi qadimad ummii hooyadii baa ii soo gashay wahiya mushrika ayadoo gaal ah fii cahdi quraysh bay ahayd ballantii quraysheed iyo muddatihim muddadoodii waa muddadii la muddaytamay oo la ballamay inaan la dagaalamin id wakhti caahadu ay la ballameen gaaladii annabiya nebiga sal allah calayh wasalam maca abiiha aabbaheed ayaa la socday aabbaheed micigiisa ayadoo ah fastaftaytu fastaftaytu waxaan soo weydiiyey oo aan ka soo fidyo dalbay annabiya sala allahu calayh wasalam faqultu waxaan idhi inna ummii hooyadaydaa qadimad ii soo gashay calaya korkayga wahiya raaqiba ayadoo wax rajaynaysa raaqibada qolaa waxay ku fasireen waxay rajaynaysaa ama ay rabtay waxaan aniga haayo oo way baahnayd ama raaqibad waayo inay islaamka soo gashaa rajo ka qabtaa ee ma xiriiriyaa qaala sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi nacam haa sullii xiriiru um-, ummati hooyada hooyadaa xiriiri buu dhahay baabu ifmi qaatic raxim gooyaha dembiga uu leeyahay iyo iyo waraxmat liwaalidi waalidka naxariistiisa iyo wataraaxumi isku naxariisashada can jubeer bin mutcim annahu samica rasuulkuu maqlay yaquul laa yadkhulu ljannata jannada ilaahay geli maaya qaacun qaatica gooyaha macnaa midka qaraabadiisa gooya can alacmash wa rafacahu kor buu ugu qaaday alxasan xasan wa fitr can اlnabiy sala allah calayh wasalam kor buu ugu qaaday macnaha oo xadiidku wuu rafacay qaala wuxuu yidhi nebiga laysa alwaasilu qaraabe xiriiryaha ma aha bilmukaafi midka kaafiya mukaafiga macnaha waa midka wax siiya oo waxay u baahan yihiin uun u qabta kaa ma aha laftigiisu waa waasil laakiin waasilkii xaqiiqda ahaa ma aha walaakina alwaasilu laakiin ninka waasilka ah alladii kii waaye idaa qudicad haddii ay gooyaan raximahu raximkiisa wasalahaa asaga xiriiriya marka la gooyuu xiriiriyaa marka loo diiduu siiyaa marka la xumeeyuu wanaajiyaa saasaa loo baahan yahay laakiin intii wanaag jiro oo laisjeclya laysbooqanayo taasi xaalad waa iska caadi can caaishata radia allaahu canha oo zawjinebiy nebiga sawjadiisa ahayd xadaatu waxay u sheegtay qaalad inay tidhi jaa'atnii waxaa ii timid imra'atun naag macahaa nicigeeda waxaa ahaa oo la socday ibnataani laba gabdhood oo ayadoo ay dhashay tas'alunii ayadoo i weyddiisanaysa falam tajid ma helin cindii agtaydana hayra tamratin hal timir maahana fa acdaytuhaa waan siiyey xabadii timirta ahayd faqasamathaa waxay u kala goysay u qaybisay bayni ibnatayha labadeedii gabdhood uma qaamad way istaagtay fakharajad way baxday qisadaasay nebiga uga sheekay u sheegtay fadakhala nabiya nebiyu nebigii baa soo galay faxadaatu way uga sheekaysay arrintii faqaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi man qofkii man yali qofkii lala xiriiriyo oo maamulkiisa qabtoo lagu imtixaamo min haadihi albanaat gabdhahan ee kuwaan ah shay-an shay looga xidhiiriyo la siiyo oo fa axsana ilayhinna xaggooda wanaajiya kunna lahu sitran min annaari astur bay naarta uga noqonayaan can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tidhi jaa caraabiyu nin heerbaadiya u yimid ila nebiyi sala allah calayh wasalam faqaala wuxuu ku yidhi tuqabbaluuna ma dhunkataan oo ma shumisaan ayuu ku yidhi nebiga intuu u yimid xataa waxaa la tilmaamaa nebiga inuu markaa dhunkaday xasan ama xusayn ayuu markaa shumiyey intuu ninkan la yaabay shuminta iyo naxariista nebiga ayuu yidhi ma waxaad dhunkataan ilmihiina famaa nuqabiluhum anaguma dhunkane faqaala alnabiyu sala allah calayh wasalam wuxuu yidhi awa amliku laka ma kuu hanan karaa oo wax miyaan kuu tari karaa an nasaca allaahu hadduu ilaahay ka siiday min qalbika qalbigaaga alraxmata naxariista haddii qalbigaaga raxmaddii laga saaray ma anaa hanan kara can abi hurayrata radia allaahu canhu annahu qaala wuxuu yidhi qabbala rasuul allah rasuulkii ilaahay ayaa dhunkaday alxasan ibni cali wa cindahu agtiisana alaqrac ibni xaabs baa joogay attamiimiy jaalisan buu ahaa kii fadhiyey faqaala aqrac wuxuu yidhi inna lii casharatan toban baan leeyahay oo min alwaladi ilmaha ka mid ah maa qabbaltu ma dhunkanin mana shuminin buu yidhi minhum xaggooda axadan hal xataa hal xataa kama dhunkanin fanadara ilayhi wuu fiiriyey xaggiisa rasuulkii alleh uma qaala wuxuu yidhi man laa yarxam laa yurxam qofkan naxariisan looma naxariisto wa canhu aydan qaala samictu rasuulkan maqlay yaquul jacala allaahu alraxma ilaahay naxariista wuxuu ka dhigay mi'atan بقل jus'an oo gobol fa amsaka wuxuu ku haayey tacaalaa sarreeyey cindahu agtiisa tiscan wa tisciina jus'an sagaal iyo sagaashan gobol wa anzala fi alardi dhulkana jus'an waaxidan buu ku soo dejiyey hal gobol fa min dalika aljuzi halkaa gobol ee dhulka loo soo dejiyabay yataraaxamu alkhalqu khalqigii isugu naxariistaan xataa intii aad aragto tarfaca inay kor uga qaadaysa alfarasu faraska xaafirahaa qoobkeeda bugteeday kor u qaadaysaa can waladiha canugeeda yay ka kor qaadaysaa qashyata waxay ka baqaysaa maydoo ka cabsanaysaa an tusiibahu inay ku asiibtay ku istaagto can caamir ashacbi can nucmaan bin bashiir radi allaahu canhum qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi tara almu'miniina mu'miniintii baad arkaysaa fii taraaxumihim isku naxariisashadooda watawaadahum watawaadihim tawaadihim isjacaylkooda iyo wa tacaatufihim isku turidooda ka mahali ljasadi sidii jasad oo kale inuu yahay hal ah ida hadduu sheegtuu xanuunsado cudwan xubin tadaacaa lahu waxay isugu wacanaysaa saa'iru jasadihi jirhkiisa intiisa kale bisahari dhafarkii walxumaa xanuunkii qandhada baabu ifmi man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu dembiga uu leeyahy qofka aan deriskiisa ka aamin yeelin oon ka ilaalin sharaftiisa iwal iyo wal iyo wal wasaayatu biljaah deriska dardaarankiisa can abi shurayx alqusaaciy radia allahu tacaala canhu ana alnabiya sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi wallaahi laa yu'min wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa yu'min ma rumaynin wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa yu'min ma rumaynin wallaahi laa yu'min saddex mar buu ku celiyey qiila waxaa loo yidhi waman yaa rasuul allah waa kii rasuulkii allah qaala alladii laa ya'manu jaaruhu waa midka aan deriskiisa ka ilaalin bawaa'iqahu sharaftiisa wacan caaishata radi allaahu canha can alnabiyi qaal maa zaala ma uusan ka zuulin jibriyu jibriyuusiinii jibriil jibriil inuu igala dardaarmayo biljaari deriska xataa danantu ilaa aan u maleeyey annahu sayuwarifuhu inuu idhaxal siinaayo inuu dhaxalkayga qaadanayo can abi hurayra radi allahu canhu qaala qaala rasuulu ullahi sala allah calayh wasalam man kaana yu'minu qofkii aada mid rumaysan billaahi ilaahi iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhiro falaa yu'di jaarahu deriskiisa yuusan dhibin waman kaana yu'minu biاllah walyowmi alaakhir falyukrim dayfahu martidiisa ha karaameeyo waman kaana yu'minu biاllaahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran khayr ha ku hadlo ow liyasmud ama ha iska aamuso baabu kullu macruufin sadaqa macruuf iyo wanaag kasta dhammaantii waa sadaquu baab u yahay iyo waqiibi alkalaami hadalka fiican can jaabir bni cabdillaahi can ilnabiyi qaala wuxuu dhahay kullu macruufin wax kastoo macruuf ahoo wanaagsan sadaqatun waa sadaqo can abi hurayra radi allaahu canhu can ilnabiyi qaal alkalimatu alطayibu sadaqa kelimada tayibka waa sadaqo baabu alrifqi fi اlmri kullihi arrin kasta in rifqi iyo naxariis loo isticmaalo ayuu baab u yahay can caishata radi allahu canha qaala daqala rahtun jameeca soo gashay oo min alyahuud yahuudda ka mid ah calaa rasuuliillaahi bay u soo galeen fa qaala assaamu calaykum bay dhaheen mayd korkaaga ha ahaado waa u hoosgelinayaan assalaamu calaykum inuu mooday rabaan oo wacalaykum assalaam uu yidhaahda <coughs> qaalad caaisha waxay tidhi fafaahimtuha waan fahmay qultu waxaan idhi wacalaykum assiqaamu wallacna cudur iyo lacnadba korkiina ha ahaato wa calaykum alsaam wallacna qaalad waxay tidhi faqaala rasuulku wuxuu dhahay mahlan aayar ya caaisha in allaha yuxibu rifq ilaahay rifqiguu jecel yahay dhibrinta fi alamri kullihi faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah awlam tasmac miyaadan maqlin maa qaalu waxay dhaheen qaala rasuulku wuxuu dhahay qad qultu wacalaykum amba wacalaykum baan idhi aniga waa layga ajiibaa ayagana laga ajiibi maayo baabu ashafaacati alxasana ergaynta wanaagsan can abi muusa alashcari radia allahu canhu can اlnabiyi sal اllah calayh wasalam annahu kaana wuxuu ahaa ida ataahu saa'il nin saa'il ah oo tuugsanaya ama wax weydiisanaya hadduu u yimaado aw saaxibu alxaaja ama mid baahi xaajo u saaxiib ah qaala rasuulku wuxuu odhan jiray ishfacuu war u shafeeco wax ku tara faltu'jiruu ha laydin ajir siiyey walyaqdi allaahu ilaahay wuu gudi jiray calaa lisaani rasuulihi maa shaca wuxuu doono wixii nebiga uu doonay oo ahaa in ninka wax la taro ama ninka waxa uu doonay oo ah in wax la taro ayuu nebigu ilaahay carabkiisa ku gudi jiray baabu maa kaana ma uusan ahayn nebiga faxaashan fuxshi sameeye nin faaxish ah ma uusan ahayn nebiga can anas ibni maalik radia allaahu canhu qaal lam yakun nebigu ma ahayn sabbaab mid cay <clears throat> walaa faxaashan nin xumaan badanna ma uusan ahaynoo xumaan sameeya walaa lacaanan mid lacnad badanee dadka lacnada mauusan ahayn kaana yaquulu wuxuu ahaa mid yidhaahda liaxadinaa axadkeen cinda almactabati markuu canaananayo qof hadduu wax sameeyo canaananayo wuxuu dhihi jiray maa lahu tariba maa lahu maxaa u sugnaaday tariba jabiinuhu ha ciidooba dhafooradiisee saasuu markaa dhihi jiray wa caaishata radi allahu canha ana rajulin baa ista'dana isti'daan qaatay cala alnabiy falammaa ra'aahu markuu arkay qaala wuxuu yidhi bi'sa aqul cashiira cashiira uu ka dhashay walaalkood asaa u baasleh wa bi'sa ibnu lcashiira falammaa jalasa markuu fadhiistayna tatallaqa wuxuu u furfuray annabiy nebiga fii wajhi wejigiisa wainbasata ilayhi waa u soo imbisaatay oo macnaha wuxuu u noqday nin aad u soo falama intalaqa markuu tegay alrajulu ninkii qaalad caaisha waxay tidhi yaa rasuul allah xiina ra'ayta markaad aragtayna alrajul ninkii qulta waxaad tidhi lahu kada wakada uma tatallaqta fii wajhihi uma intaa ka bacdi talataqta waad u furfurtay fii wajhi wejigiisa wainbasaqta ilayhi waad u weji furtay faqaala rasuulku wuxuu yaa caaisha mataa cahatanii mataa goormee cahadtani faxaashan goormay ballantaydu ahaatay faxaash fuxshi sameeye inna shara annaasi cinda allaahi dadka waxaa u xun oo u shar badan allaagtiisa mansila man tarakahu nnaasu midka ay dadku ka tagaan attaqaa ayagoo iska ilaalinaya sharihi shartiisa shartiisa ayagoo ka gabbanaya kuwaasaa dadka ugu xun oo dadkana aad iyo aad isaga ilaaliya baabu xusni alkhuluq dabeecadda wanaagsan ayuu baab u yahay iyo sakhanimada gacan furnaanta wacan anas ibni malik radia allahu canhu qaala kaana nebigu waxaa axsana annaas dadka midka u fiican waajlad annaas dadka midka u gacan furan waashjac annaas dadka midka ugu geesisan walaqad fariqa ahlu lmadiina daata leylatin walaqad fasica waxaa argagaxay oo cabsaday reer madiina daata leylatin habeen asoon cidna wadanin ciidan wadanin keligii buu baxay fanalaqa annaas dadkii buu la tegay qiila wuxuu fanalaqa annaasu qibala sawti fanalaqa annaasu dadkii waa aaday marka keligii waa kahor baxay kadib bay dadkii soo baxeen oo dhanka sawdka codkay soo aadeen faistaqbalahum alnebiy nebigaa ka hor yimid jaa wuu soo fiiriyey wuu soo ogaaday wuu soo noqday markaasay sii socdaan qad sabaqa annaas asoo dadkii uga hormaray ila sawti meeshii codkii argagaxa ka yimid wahuwa yaquul asagoo dhahaya lan taraacuu ha cabsanina lan taraacuu cabsi ma jirto wahuwa calaa farasin faras buu saarnaa oo liabi talxa u sugnaa faraskaasoo curyin qaawanaa maa calayhi macnaha sarjun koora muusan saarnayn jawaankii waxa la saaro muusan lahayn fii cunuqihi qoortiisana sayf ay ku jirto fa qaala wuxuu dhahay laqad wajadtuhu baxran bad baan soo arkay ow inahu la baxrun waa bad kacday hal mar badba hal mar hibaysay cod weyn ka soo baxay taasay iska noqda buu dhahay can abi hurayra radia allahu canhu qaala qaala rasuulku wuxuu dhahay yataqaarabu azamaanu zamankana wuu isku soo dhadhowaanayaa wayanqusu alcamalu camalkana wuu nusqaamayaa yulqaa waxaa lasoo tuuraya oo dadkii lagu ridaya ashuxu baqiltinimo wayakfuru alharju dilkana wuu badanayaa qaaluu waxay dhihin wama alharju harjigu waa maxay qaala alqatlu alqatlu waa dilka buu dhahay nebiga baabu alxubbu fillaah ilaahay dartii oo laysku jeclaadiyo wasalaabiyo allacna caydi i lacanada waxay ku soo arooray can anas bni maalik radi allahu canhu qaal qaala alnabiyu sala allah calayh wasalam laa yajid yuusan helin axadun axad ma helada laa yajid ma helin axad xalaawata aliimaan iimaanka macaankiisa xataa yuxiba almar'a ilaa qofka uu u jeclaada laa yuxibuhu asaguusan u jeclaanaynin ila lilaahi ilaahay dartii maahan iyo xataa an yuqdafa iyo ilaa looga tuuro fi naari dabka axabba inuu ka jeclaado ilayh xaggiisa min an yarjica ila alkufri intuu gaalnimo u laaban lahaa inuu u jeclaado inuu ka jeclaado gaalnimada in foorna lagu rido bacda id anqadahu allah markuu ilaahay ka soo badbaadiyey iyo xataa yakuuna allah ilaa ilaahay uu ahaadiyo wa rasuuluhu rasuulkiisa axabba ilayhi mid xaggiisa looga jecel yahay mima siwaahumaa wixii ka soo haray wacan abi dar radi allaahu canhu samica nebiguu maqlay asoo dhahaaya laa yarmi rajul ninkuma tura rajula nin kale bilfusuuqi faasiqnimo walaa yarmiihi bilkufri gaalnimona kuma tuuroo faasid baa tahay gaal baa tahay ma dhaho ila irtadat calayhi asay ku soo laabanaysaa in lam yakun hadduusan ahayn saaxibuhu saaxiibkii kadalika sida wacan abi qilaabata ana haabit bin daxaak wa kaana min asxaabi shajari ridwaan buu ka mid ahaa nimankii baycatu ridwaan ka qayb galay mid ka mid ah xadaahu wuxuu u sheegay ana rasuul allahi qaala inuu yidhi man xalafa calaa millati hayri lislaam qofkii ku dhaarta diin aan diinta islaamka ahayn fahwa kamaa qaal waa siduu yidhi aad bay ugu badayn dadka wallaahi kaafir baan ahay yuhuud baan ahay kufurtu billaah iyo nasaaraan ahay kan allah iga dhigay kristaan ah, waan kirishtaanoobay iyo wixii la mid ah qofkii yidhaahdaa fahwa kamaa qaal waa siduu yidhi walaysa calaa ibni aadam ibni aadam dushiisa nadr ma ahaanin fii maa laa yamlik wuxuusan hanan karin amuusan lahayn waman lacana qofkii caaya mu'minan qof mu'min ah oo lacnada fa huwa ka qadli dilkiisuu la mid yahay waman qadafa mu'minan qofkii mu'min qadfa bikufrin gaalnimo ku qadfoo ku sheega fa huwa waa dilkiisii oo kale baabu annamiimati isku dirdirka iyo welilwajhayni low wajilanimada can xudayfata radia allahu canhu ana rasuula allahi qaal laa yadkhulu ma gala aljannata jannada qataat midka dadka qadaadku waa namiim waa midka dadka markaa isku namiimeeyee qoorta markaa isku geliya kanuu hadal soo maqla kan buu u keenayaa kanna wuu ka qaadaa kaasuu markaa u geynaya isku dir ahaan can abi hurayra radi allahu canhu qaala qaala anabiyu sal alla alai wasalam tajidu waad helaysaa min shari nnaasi dadka kuwa ugu shar badan yowma alqiyaamati maalinta qiyaame cinda allah alla agtiisa inay yihiin dalwajhayni low wajiilaha alladii waa midka yati ula yimaada haaulaa'i kuwaan biwajhin wajhi wahaulaai biwajhin kuwaana wejigu uma imaanaya baabu sitr mumin qofka muminka asturkiisa calaa nafsihi u naftiisa u asturo baabkeedii waay iyo walhaji fowqa alaain saddex maalmood wixii ka badan haddii la kala maqnaado wa canhu aydan qaala samictu rasuulkii baan maqlay yaquul asagoo dhahaya kullu ummatii ummaddeeda dhammaanteed mucaafaa waa la cafinayaa ila almujaahiriin kuwa dembiga la jahra maahane bannaanka la yimaada laakiin qofkii mu'mina inta dembi gala naftiisa u asturaa ilaahay waa asturayaa waina min almajaani wa inna min almajaani majaanada waxaa ka mid ah macnaha cadmu lmubaalaqaad baa loola jeedaa qowlka iyo ficilkee an yacmala rajul qofku inuu camal qabto waayo macnaheeda bileyli habeen habeen buu camal sameeyey xun uma yusbixu waa subxaysanayaa waqad satarahu allaahu asaguu ilaahay u qariyey fayaquulu wuxuu leeyahay yaa fulaan qad camiltu waan sameeyey albaarixata xalay kada wakada waxa iyo waxa baan sameeyey waqad baata wuu baryey yasturuhu rabbuhu asagoo rabbigii u asturay wayusbixu wuxuu waa baristay yakshifu asagoo dillaaciyey oo furay sitr allahi canhu wuxuu ilaahay ka qariyey can abi ayuub alansaari radi allahu canhu ana rasuula allahi qaala laa yaxilu lirajul nin uma xalaal aha an yahjura inuu ka haajiro akhaahu walaalkii col uu ka noqdo fowqa alaai layaalin saddex habeen wax ka badan yaltaqiyaani ayagoo kulmaayo fa yucridu haada kan uu jeesanayo wa yucridu haada kanna uu jeesanayo wa khayruhumaa labadooda alladii kiibaa khayr badan yabda'u bisalaam salaanta bilaaba qofka assalaamu calaykumka ku hormara yaa labadooda khayr badan baabu alkadibi waalqadabi carxabeentii iyo xanaaqii liamri illaahi amarka alla loo caroodiyo waalxadari digtoonaan lasaga digo min alqadabi xanaaq can cabdulaahi bni mascuud radi allahu canhu can ilnabiyi sala allah calayh wasalam qaal ina asidqa runtu yahdii ila albiri birrigay dadka ku hanuunisaa wa ina albira biriguna yahdii ila aljannati jannow dadka ku hanuuniyaa wa ina rajul ninku naagtuna waa la midi layastiqu wuu run sheegaa xataa yuktaba ilaa loo qoro cinda allaahi ilaahay agtiisa sidiiqan runmow wa ina alkadiba beentu yahdii ila alfujuur faajihnimay dadka ku hanuunisaa wa ina alfujuura faajihnimadu yahdii ila annaar naartay dadka tusisaa wa ina rajul ninku layakdib wuu been sheegaa xataa yuktab ilaa looga qoro cinda allah ilahay agtiisa kadaaban beenlow wa qaala tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanu aamanu itaquu allaha wakunuu maca asaadiqiina dadka runta sheegaya noqda wacan samura bn jundub radia allahu canhu qaala qaala anabiyu sal alla calayh wasalam ra'aytu rajulayn laba nin baan arkay atayaanii way ii yimaadeen waa jibriil iyo miikaa'iile qaala aladii kii ra'aytu aad aragtay bay ii dhaheen yushaqu asagoo la jeexjiixaya shidqahu daankiisa fakadaabun waa beenlow yakdibu bilkadbati been buu sheegayaa tuxmalu canhu markaasaa laga qaadaya deynta xaggiisa xataa tabluq ilaa ay gaarta al aafaaq jihooyinka oo dhan fayusnacu bihi waa lagu samaynayaa sidaa ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaamo can cabdulaahi bni cumar radi allahu canhu qaala bayna wakti annabiyu sal alla calayh wasalam yusallii uu tukanayay ra'aa wuxuu ku arkay fii qiblati almasjidi masaajidka qibladiisa mukhaamatan xaaqo faxakahaa biyadihi gacantiisa ayuu ku xoqay fataqayada wuu doorsoomay marka nebiga sala allah calayh wasalam macnaa wuu xanaaqay uma qaala wuxuu yidhi ina axadakum midkiin ida kaana fi asalaa markuu salaada ku jiro faina allaha ilaahay xiyaala wajhihi wejigiisa ayuu ku beegan yahay subxaanah wa tacaala xiyaala wejhi waa muqbilka wuu ku qaabilan yahay falaa yatanakhamanna yuusan xaaqada u tufin xiyaala wejhi wejigiisa ku-aadankiisa fi salaati markuu salaada ku jiro can abi hurayra radia allaahu canhu ana rasuula allahi qaala laysa shadiid geesi ma aha bisurcati midka lagdan ka badan inama ashadiidu dirac iyo geesi alladii yamliku nafsahu waa midka nafsadiisa celin kara cinda alqadabi xanaaqa agtiisa wa canhu aydan ana rajulan ninbaa qaala lilnabiy nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alih wasalam awsinii ii dardaaran qaala rasuulku muxuu dhahay laa taqdab ha xanaaqin faradada miraara dhowr jeer buu ku soo celceliyey qaala laa taqdab nebigana uu yidhi hacaraami baab <clears throat> wuxuu baab u yahay alxayaa'i sariigta iyo walimbisaat wajafafurnaanta bayna annaas iyo wamadaaraatihi can cimraan bin xusayn radi allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam alxayaa sariigtu laa ya'tii lama yimaado ilaa bikhayrin khayr maaha alxayaau xishoodku laa ya'ti ma la yimaado oo ma keena ilaa bikhayrin khayr maahani can abi mascuud qaala qaala anabiy nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina mima adraka wixii ay ka soo haleeleen dadka min kalaami nubuwati luulaa ina mima adraka annaas waxay dadku ka haleeleen min kalaami nubuwati luulaa nebiyaashii hore wararkooda waxaa ka mid ahaa idaa lam tastaxyi haddaadan xishood lahayn oodan sariiganayn fasnac maa shi'ta waxaa doonta samayn can cabdullaahi bni mascuud radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi khaalid innaasa wadaynaka khaalid annaasa wadiinaka laa taklimanna laa takliman wbاllahi twfiiq اllah aclam